waxaynu akhrin doonaa risaaladii la iclaanshay magaceeda waxaa la yidhaahdaa saxiixu lqasas annabawiyi saxiixu lqasasu nabawiyi ama qasasi nabawiyi maanta waa maalin sabti ah bisha rabadaan waa saddex oo bishii sagaalaad oo ka mida bilaha islaamka taariikhda hijrigu waa kun afar boqol soddon iyo sagaal waxayna ku aadan tahay baan filayaa bishii shanaad sagaal tobankeedii labada kun siddeed iyo tobankii risaaladan ayada ah kulligeed waa xadiid waxaa ku qoran konton qiso ayaa ku qoran oo kontonkaba nebigeennu uu wariyey sala allahu calayhi wasalama badankooduna waxay u badan yihiin qisas ummado inaga horreeyey oo reer bani israa'iil kontonka qisaba waa saxiix sida awgeed waxaan akhrin doonaa waa konton xadiid weeye mid walbana qisuu ku saabsan yahe oo ka hadlaya maalmahan akhrin doono waa sabtida iyo axadda iyo itniinta usbuuca saddexda maalmooda hore ayaynu akhrin doonaa waqhtiguna waa inoo bacdal casarkan insha allahu tacaala dhowr qodob baan rabaa inaan wax ka idhaahdo kitaabka ninka iskale risaaladan abu isxaaq alxuweyni baa la yidhaahdaa xafidahu llahu tacaala kunyadaasu caan ku yahay magiciisa caadigaana xijaaz baa la yidhahdaa xijaazi aabbihiis baa uu bixiyey waa nin culumo ah haddana nool waa yeel oo hoddo ah ilaahay diintiisana waxa weeye dadku ugu gargaaray ka mid ah masar buuna ku dhashay haddankana haddana wuxuu ku nool yahay waddanka qadar ayuu ku nool yahay xanuunnaa ku dhacay waa yeelnimada u wehelisa lug baa laga gooyey oo hadda waa naafo takhahuskiisu wuxuu u badan yahay cilmiga xadiidka ayuu u badan yahay ninkaasaa kitaabka iska leh usuushiisuna wuxuu ka soo jeedaa alubeytkii rasuulka sala allahu calayhi wasalama waa asharaaf shariif cabdinuur iyo sheekheenna shariif dawiil iyo usuushay ka soo jeedaan baa isna ka soo jeedaay waa alubeytkii rasuulka sal alla wasalam marka nin wanaagsan oo ahlu khayra weeye diin iyo khayr badanna aan ku tuhunsannahay ilaahay mahaddiisna waxaa ah risaaladu kulligeed waa axaadiid axaadiidtuna waa wada sugan tahay insha allahu tacaala galabta waxaan ku gaabsan doonaa muqaddimada kow iyo qeybta labaad oo ah qisaska maxaa loo akhriyayo laga faa'iidaa qisasku qur-aanku aad buu u badiyey aad buu qur-aanka ilaahi subxaana wa tacaala qasaska ugu badiyey haddii la kordhigo qaafka oo la yidhaahdaa qasas culummada qaarkood waxay leeyihiin waa jamca kayru qiyaas ah qolyana waxay leeyihiin waa masder ama waa ismulmasder qasas qisas haddii la yidhahdo laakiin jamcu qisatin qisa ayaa qisas lagu jamciyaa qur-aankuna aad wuxuu u isticmaalay qasas ina hada lahuwa alqasasu alxaq naxnu naqusu calayka axsana alqasas marka qasaska qur-aanka aadka ugu badan qasaska laba jeerba laba macnoba waa loo isticmaalaa ikhbaar ummado horreeye laga warbixinayo waxaa kaloo loo isticmaalaa qisada qofku raadkiisi inuu dib ugu noqdo meel hore uu soo maray raadkiisi inuu dib u qaado ayadana waa la yidhaahdaa fartadaa calaa ahaarihimaa qasasa raadkoodiibay dib ugu noqdeen marka isdiidi maysa labada macnoba qasas waa la odhan karaa oo midna waxay ka warramaysaa dhacdooyin midna waxay ka warramaysaa raad dib loo qaaday labada macnoba marka waa sax nafta bani aadamku in loo sheekeeyo oo loo qiseeyo aad bay u jecesha qur-aanka ilaahayna way ku badan yihiin qisooyinka ku soo arooray laba faa'iidaana ugu muhiimsan waxyaalaha laga faa'iido ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay laqad kaana fii qasasihim cibratu liulil albaab intuu ka soo sheekeeyey ambiye ilaahi iyo ummado dhacdooyin dhex maray ayuu wuxuu yidhi kuwaa laga soo sheekeeyey qisooyinkoodii waxaa ku sugan waana qaadasho dadka caqliga u saaxiibka ahayna ugu sugan taha waxaa laga faa'iidayaa marka ciddan laga qiseeyey hadday tahay qisadeedu qiso foolxun oo taariikhda qofkaa laga hayaa ay tahay taariikh foolxun waxaad ogaanaysaa waxaasu waxun inay yihiinoo waad ka fogaanaysaa waa iska ilaalinaysa waxa shakhsigaan laga sheegay iyo qisooyinka ummadahan laga soo sheegay wax fiican hadday yihiin shareecadeennana markaas aysan reebinna wax wanaagsan inay yihiin baad ogaanaysaayo waan ka faa'iidaysanaynaa marka labadaa faa'iidaa ugu muhiimsan waxa laga sheekeeyey qiso xun hadday tahay waxay ku xumayd inaad iska ilaalisa wax wanaagsan hadday tahay mar haddaan sharcigeennu diidaynin inaad ku dhaqantid oo wanaaggaas asaga aad timaadid marka faa'iidadaasay qisadu leedahay kulligoodna axaadiista ku soo aroortay waa wada saxiix waxaana sheegnay waa konton xadiid konton xadiid oo kontonkuba ay saxiix yihiin weeye qaalibkooduna waxay u badan yihiin qisooyin reer bani israa'iil ku saabsan nebigeennaana saan ishaari doonno insha allahu tacaala darsigan darsiga xiga ayuu nebigu horey wuxuu u sheegay ka sheekeeya reer bani israa'iil ummadaha uga sheekeeya sababtoo ah in laga sheekeeya waxaa ku sugan cajaa'ib ummad aad u cimri dheer oo aqoon badan oo wax weeye ambiyo badan laga soo diray oo taariikh dheer bay ahaayeen marka dad xunxun iyo dad wanaagsanna intaba waa lahaayeen qisooyinkoodana waxaan ka dhex arki doonaa intaas dad xunxun oo laga sheekeeyey iyo dad wan wanaagsan oo ahlu khayr oo laga sheekeeyey marka nebigu ka warramuu yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalama abu isxaaq alxuweyni risaaladiisa wuu bilaabay wuxuu ku bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim in alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinu bihi wanastakfiruhu wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina kitaabku waa mutawafir magaalada waa yaala ee maktabaddan hadda masaajidka sigiska marka laga baxo een albarakaad ay ku qorantay cabdiyare iyo maktabadooda waa laga helaya waa risaalo yar insha allahu tacala muddada ramadaanka inaynu ku dhammaynan isku dayaynaa insha allahu tacaala abu isxaaq wuxuu yidhi ina alxamda mahad lilaahi allah ayuu u sugnaaday tacaalaa ilaahay wou sarreeyaaye naxmaduhu ilaahay waan mahadinaynaa wanastaciinu kaalmo ayaan ka dalbaynaa bihi alle wanastakfiruhu ilaahay ayaan dembidhaaf weydiisanaynaa wanacuudu waan magan gelaynaa billaahi alle tacaalaa wuu sarreeyaaye min shuruuri anfusinaa nafafyaalkayaga sharkooda ayaanu ka magangelaynaa wa sayi'aati acmaalinaa iyo shaqooyinkayaga iyo acmaashayada kuwooda xunxun oo liiliita man ruuxii yahdi laahu alla uu hanuuniyo tacaalaa sarreeye falaa mudilla wax dhumiyaaye lahu ruuxaa uma sugnaan ruuxuu ilaahay hanuun la maagaa ruuxna ma baadiyeyn karo wa man ruuxii yudlil ilaahay uu dhumiyo oo jidka sawaabka ilaahay uu ka ambiyo falaa haadiya wax hanuuniyoo haga lahu ruuxaa uma sugnaan wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allahu alla maahane waxdahu keliga xaalo uu yahay laa shariika cid wax la wadaagtaa lahu alla uma sugnaan wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxammadan nebi muxamed sala allahu calayhi waalihi wasalama cabduhu ilaahay addoonkiisii inuu yahay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa amaa bacdu intaa ka bacdi wuxuu ku bilaabay khudba loo yaqaano khudbatulxaaja oo nebigu uu aada ugu furfuran jiray sala allahu calayhi wasalama axaadiisteedan way ansaxday saxaabo badanna laga wariyay cabdulaahi ibnu mascuud cabdulaahi ibnu cabaas cabdulaahi ibnu qays oo loo yaqaana abu muusa alashcari jaabir ibnu cabdilaahi caaisha axaadiistaas waxay ka ansaxday dad aad u tiro badan oo saxaabada nebiga ka mid a ah. khudbatulxaaja loo yaqaanaayo wixii danoo muhiim ah hadday nikaax tahay hadday kitaab la akhrinaya tahay cilmi iyo kelmad la jeedinaya hadday tahay way wanaagsan tahay in hadalka lagu furfurto wuxuu ku bilaaba marka ina alxamda mahadi lilaahi allay u sugnaatay xamdiga waxaa loo yaqaanaa wasfu lmaxmuudi bilkamaali maca almaxabati allaha maxmuudka ahoo la ammaano in ilaahigaas lagu tilmaamo kamaal iyo dhammaystiran wax allaala wixii kamaal iyo dhammaystiran uu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ayadoo weliba ammaantaas ay la socoto jacayl ilaahay aan jecel lahay iyo weynayn aan weynaynayno haddaad shayga weynaysidoo aad ammaantid laakiin aadan weynayn waxay noqonaysaa in badan oo shucarada iyo dadka wax curiya ka mid ah madaxda oo kaleeta iyo markay soo degahayaan oo kaleeta in gabayo loo tiriyo loo baraanburo wax un loo tiriyo lagu soo dhoweeyo ayadoo laga yaabo qofkaa qofka ammaanaya inuu qalbiga ka lacnaday uu leeyahay ilahu cawal uu go-o balaayo allah ku rido laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ammaantaad ammaanaysid waa ammaan ku dheehan jacayl iyo maxabo iyo weynayn ilaahay aada weynaynaysa ina alxamda mahadi lilaahi allah ayay u sugnaatay tacaalaa sarreeyey mahad kulligeed allah iska leh wax kasta oo wanaag iyo kamaal iyo dhammaystiran uu leeyahay wax kasta oo nuqsaan iyo ceeb iyo dhimanaashaana ilahay waa ka hufan yaha naxmaduhu ilaahay ayaan ku mahadinaynaa u fiirsa labada jumlo ina alxamda lilaahi waa jumla ismiya naxmaduhuna waa jumla ficliya waxay ku tusinaysaa marka ammaanta ilaahay la ammaanayo iyo weynaynta la weynaynayo iyo jacaylka loo qabaayo wax weyn inay tahay qof walbana ay waajib ku tahay wanastaciinu kaalmo ayaan weydiisanaynaa bihi alle wanastaciinu bihi culimmada gobolkood baa waxay leeyihiin markay kelmaddaa sharxayaan qofka bani aadamkaahi laba waxyaalood buu u dhexeeya wax asagu uu sameeyo iyo wax ilaahay asaga uu ku sameeyo waxyaalaha ilaahay uu kugu samaynaya waxaa ka mid ah barwaaqooyinkaa tirada badan oo uu kuu galay awooddaadana aadan kula imaan iyo dhaqaalahaaga ilaahay fadligiisa aad ku heshay waxaa ka mid a ah inaad islaam tahay xoolo kumaadan keenin laandheerannimo kumaadan keenin ragannimo iyo kuwaalati aad leedahay kumaadan keenin ilaahay fadligiisa oo maxdi aad ku heshay subxaana wa tacaala waa barwaaqo ilaahay marka uu ku siiyey oo kuu galladaystay ilaahay baa taa kugu samaynaya maxay keenaysaa inaad ku shukridid naxmaduhu waa inaad tidhaahdid ilaahay barwaaqadu kuu galay waxay kaa rabtaa shukri midda adigu aad samaynaysid laba midunbay noqon inay khayr noqoto iyo inay shar noqoto hadday khayr noqoto waxaad adigu aad samaynaysid waxaad u baahan tahay khayrkii cid kugu kaalmaysa wanastaciinu bihi ilaahay baan kaalmo weydiisanayna maxaad kaalmo u weydiisan wax allaala wixii khayr oo aan samaynaya inuu igu kaalmeeyo waxayna la macno tahay iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin ilaahayow adaan ku caabudaynaa caabuditaanka aan ku caabudaynana inaad noo fududayso ilaahayow adaan kaalmo kaa weydiisanayna haddaad maanta sooman tahay yaa kugu kaalmeeyo ku waafajiyey allah keligii waxaad tahay ruux muslim ah oo cibaadaysta oo muxaramaadka iska ilaaliya daacada ilaahayna ku dadaala yaa ku waafajiyey allah keligii baa ku waafajiyey waxaad u baahantaha marka ilahay inaad kaalmaysato ilaah waan soomayaa waajibkaagaan diyaaru ah inaan guto ilaahayow igu kaalme mar haddaadan ilaahay ugu kaalmayn laa xawla walaa quwata bi xeelad iyo siyaasad iyo awood midna melihi wanastaciinu bihi ilaahay baan kaalmo ka dalbaynaa marka ogow marka mar kastood cibaadaysanaysid oo khayr xaggi u jahaysatid hayloobin inaad ilaahay kaalmaysatid subxaana wa tacaala wanastakfiruhu ilaahay baan dembi dhaaf wa wanastakfiruhu laba macnay xambaarsan tahay aad u waaweyn maqfirada asalkeeda waxaa la yidhaahdaa satru dembi wixii dembigo aad gashay in la qariyo oo aan khalqigu ka warhelin kow maca atajaawusi canhu ayadoo weliba laguu dhaafay haddaad labadaa faa'iida isku darsati ka war inaad dembi gashay inaad khalad gashayna aan uunku ka warqabinoo ilaahay ceebtaadii kuu asturay kow dembiga laftirkiisiina ilaahay uu kaa dhaafay walidaalika bukhaariiyo muslim waxay wariyeen min xadiidi cabdilaahi bni cumar nebiyullaahi moxamed inuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ilaahii maalinka qiyaame markay khalqigu isu yimaadaan qofka mu'minka wuu u yeerayaa wuu soo dhowaysanayaa sitrigiisa ayuu ilaahay huwinayaa subxaana wa tacaala ilaahay baa huwinaya sitrigiisa iyo daahiisa daah baa ilaahay huwinaya kanafkiisa markaasaa ilaahay wuxuu leeyahaa atacrifu danba kada meel gooni ah oon cidno kuu jeedin dembigii ah ma garanaysaa markaasaa addoonku odhanayaa nacam yaa rab ilaahya waan qirsanaa dambigaas inuu iga dhacay dembi hebel ma xasuusataa ilaahay waan xasuustaa inuu uga dhacay dembigaas sida dembigiisa loo qirsiinaya markuu is yidhaahda alileh waad halaagsatay baa ilaahay wuxuu ugu jawaabayaa laba eray oo qiimo badanoo wuxuu ku odhanayaa qad satartuhaa calayka fidunyaa waxaasoo dembi dembiyo aad gashay adduunyo anaa kuugu soo asturayoo hal ruuxuu caawa ka inaad dembigaa gashay lama arko maantoo qiyaamo la jooga soo maaha wa ana akfiruhaa laka alyowma maantana waa kuu dhaafay or jannada gal marka wanastakfiruhu markaad ilaahay dembidhaafka weydiisanaysid labadaa macno oo muhimka waa inaad milicsatid ilaahu ceebahayga astur ilaahu dembigayga asur ilaahayow wixii khaladoo iga dhacay ilaahu ummaddahay u facshari rabbiyahu ay ceebayn ilaahayow dembigaasi khaladka iga dhacayna waa qirsanahay dhaaf labadaa macnay marka xambaarsan tahay wanastakfiruhu wa nacuudu waan magan gelaynaa billaahi alle tacaalaa sarreeye min shuruuri anfusinaa annaga nafahayaga wixii sharo ay leeyihiin ayaan ilaahay ka magangelaynaa wa nacuudu billaahi min shuruuri anfusinaa naftu shar miyay leedahay haa qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay nafta aadamuhu saddex qaybood inay tahay mid ka midu waa naf ahlu shar ah oo dadka inay xumaato farta maahan aan marra wanaagga ka shaqayn wamaa ubarri'u nafsii ina la laamaaratun bisuu naftu waxa weeyaan mid xumitaanka ah xumaha aad u faritaan badan weeye waa naf ahlu shar ah waxay kagula talinaysaa oo amar kugu siinaysaa khamrada cab oo sinayso waxbarashadaada qish ku baas dadka dhac xamo oo wax ka sheeg cay liidnimada iyo miskiinnimada iska dhaaf facaa waxbulaayaa wax dil balaaya sameeya waxbooba wax kufso waa naf mar walba kula daba taagaan xumaata inay kugu dhiirigeliso naftaa naf ka horjeedaa jirta oo ilaahay qur-aankiisa uu ku sheegay yaa ayatuha nafsu lmudma'inna naf yahay wanaagsan dayibkaahoo xasiloon ilaahay daacadiisa ku dul degan waa naf aad u wanaagsan oo ahlu khayr ah naf saddexaad baa jirta laa uqsimu biyowmi alqiyaama walaa uqsimu binnafsi lawaama magacaasay leedahay annafsu lawaama waa canaanbadan aad bay kuu canaananaysaa ma naf saddexaad oo labadaa nafood ka madax bannaanbaa tii fiicnayd iyo tii xumayd mise waa wasfi labadaa nafood mid ka midu ay yeelanayaan culimmadu waa isku khilaafsan yihiin hadday naftaadii naf xun tahay way ku canaanan waxay ku leedahay war cibaadooyinkan iyo waxaan aad ku mashmashquulaysid iyo masaajid ku jiritaankan iyo reebaadiyanimadan iska dhaafoo orodoo shaqayso maxaad masaajid ka soo doonaysaa masaajidda isbitaalladaaba ka fiican wuwa kula dagaalamayaaba nafxun weeyaan marka balaayo dhan bay kuu horseedaysaa kugu canaanaysa markaad ka tagti daaco ilaahay markaad la timaado waa ku canaan war waxaan iska daabay kuleda waa horaa laga tegay reebaadyanimada ah hadday naftu naf wanaagsan tahay markii khalad kaa dhaca way ku canaanan war waxaanay kuma qabtaan qabriya qiyaamaa kaa dambeeya aakhiraa ku sugaysa xikmad baa liqaaho xeel dheer buu ilaahay ku abuurto dan wanaagsan baa lagaa lahaa markii lagu abuurayey warhoy ilaahay ka baqbay kuleeda way ku hor istaagaysaa annafsu lawaama marka midda xunna waa noqon kartaa midda wanaagsanna way noqon kartaa min shuruuri anfusina marka maadaamaan ogaanay naftu shar inay leedahay sharkaa laba u qaybsama wax markaa jooga ilaahayow balmari baad leedahay kan jooga iyo shar hadda ka bacdi imaan doona ilaahayow kaaha ahaysiinba aniga asagu isma aragno waxa maqan oo shar ah oo naftaydu eelaydahay oo ka imaan kara ilaahayow geesiga mari hadday hadda shar jiraanna oo ay hadda leedahayna ilaa ayow kaas asaga iga dulqa wa sayi'aati acmaalinaa camalkayaga weliba qeybtiisa xun sayi'aati acmaalinaa camalkayaga kuwiisa acmaashayada kuwooda liiliita cuqubada iyo waxa ka ratimayaan ilaahayow kaa magangelayna ilaahu waxaan nahay dad khaldama gafku uu ka dhaco dunuubtu ay ka dhacdo ilaahyow acmaashaa xunxun oo naga dhacaysa wixii ka ratimi lahaa oo naloo qabsan lahaa ilaahayow waa kaa magangelayna inaga cafi man ruuxii yahdi laahu alla uu hanuuniyo falaa mudilla ruux baadiyeeyaa lahu ruuxa uma sugnaan mar hadduu alla ku hanuuniyo xaqa alla ku waafajiyo tubta toosan ilaahay kugu hago adduunweynaha dadka joogo dhan gaalkooda iyo muslimkooda hadday isu kaalmaystaan inay ku dhumiyaan wax awooda uma leh ilaahay baa ku hanuuniyey inuu ilaahay ku hanuuniyana waa fadli weyne ilaahay ugu shukri waman ruuxa yudlil ilaahay uu dhumiyo oo xaqa uu weydaariyo falaa haadiya wa xanuuniya lahu asaga uma sugnaan laa naqlan walaa caqlan wax diina oo sheegaysa ruuxii ilaahay dhumiyey baan anigu iimaanka khasab ku gelinayaa ma jirto bal diinteenna waxay sheegaysaa nebi moxamed oo khalqiga ugu khayrka badnaa in la yidhi innaka laa tahdii man axbabta cidda aad jeceshahay inay hanuunto nebiyullaahi moxamedo ma awoodi karta adigu inaad hanuuniso waa xagga naqliga caqliyanna ilaahay qof uu dhumiyey qof hanuunin kara lama arko sidaa owgeed ilaahay inuu ku hanuuniyey dalaalka iyo baadinimadana kaa badbaadiyey barwaaqo iyo nibco weyn weeyaan wa ashhadu an laa ilaaha ila allaah <coughs> culummada gobolkood waxay yidhaahdeen qaybtii hore naxmaduhu wa nastaciinuhu wa nastakfiruhu wa nacuudu billaahi ficil mudaarica oo xuruuful anaytu xaraf ka mid oo nuuna lagu bilaabay buu ahaa nuuntuna waad ogtihinoo laba macnay tusisaa qof mutakallim oo asagu iska hadlaya oo isweynaynaya iyo qof mutakalim oo dad badan la socdaan oo la joogaan oo dadkii afhayeen u ah marka kuwii hore nuunbaa lagu bilowday laakiin wa ashhadu markii la yidhi qofkii asagii baa iska hadlaya wa ashhadu waxaan qirayaa keligey anaa keligay iska hadlaa waxay leeyihiin towxiidka cid kaa dulqaadi karta lama arko laakiin waa laga yaabaa kaalmado kaleeto inay cidu kaa dulqaado kuu kaalmayso waxyaala badanoo cibaadooyin ah istikfaartoo kale inay dembidhaaf inta kuu dalbaan ilaahay kaa aqbalaa dhici karta laakiin haddaan ku idhahda anaa kuu tawxiidsanaya aduu geelaaga raaco suuqaagana ka ganacso weligaana laa ilaha illa allah muxamadu rasuululahi ha odhan in adeerkii baa tahay aniga isukay ma shaqaynayso nin walbiyo tiisa wey maadaamay nin walbiyo tiisa tahay wa ashhadu an laa ilaaha ila allahu adaa iska bilaabaya marka ilaahu keligay waxaan qirayaa oo aan markhaati ka ahay qalbigana ka qirayaa carabkana kaga dhawaaqaya niyaysan hayna jawaarixdaydana way ka shaqaynayaan an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu alla maahan waxdahu keligii laa shariika cid wax la wadaagtaa lahu alla uma sugnaan wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxameda nebi muxamed cabduhu ilaahay addoonkiisi inuu yahay intaynaa wa ashhadu anna muxammadan gaarin laa shariika lahu qofku sideedaba inuu shariig yeesho maxaa u keeni kara cid inuu wax ku darsado maxaa u keeni kara baahi waxaa laga yaabaa rag badan oo galabta ganacsataa inay meeshaa fadhiyaan laakiin sharikaad inay ku wada jiraan kulligood iyo kambaniyuhu war maadgoonidaada isu taagtid oo aad dadka ka kaaftoontid kama maarantid cid aad wax ku darsatid oo sheer la noqotid baad u baahanta reeraad isguursataan oo nolosha wada qaybsataan baad u baahanta cidaad wax isla barataan baad u baahan taha bani aadam baa taho noloshaada gooni isuguma filid marka qofku inuu sideedaba shirko shari waa wax laisla wadaago inuu cid wax ku darsado waxa u keeni kara waa baahi ilaahina waa haniyu waa ka deeqtoon yahay inuu cid wax la wadaago laa shariika lah cid wax la wadaagtaa ma hadday noqoto cibaadadiisa hadday noqoto rububiyadiisa hadday noqoto asmaadiisa iyo sifaadkiisa hal ruuxu ilahay wax la wadaagi karaa male subxaana wa tacaala wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxameda nebi muxamed cabduhu ilaahay addoonkiisi inuu yahay waa addoon ilaahay nebi moxamed ilaahay la caabudo ma aha waa addoon ilaahay ilaahay baa soo dirsaday waa rasuul ilaahay rusushuu ugu fiican yahay waxa weeye addoon la doortay weeyaan nebiyullaahi maxamed weeye sala allahu calayhi wasalama laakiin ilaahay ma aha ilaahay xuquuqdiisana waxa weeyaan waxba kuma u leh xaqa nebinimuu leeyahay sala allahu calayhi waaalihi wasalama labadaa xaqna waa in la kala saaro ilaahayna towxiidkaan u baraxtiraynaa nabi muxamedna sala allahu caleyh wasalam itibaaca waa waasitada innaga ilaahay inoo dhexayso ilaahay subxaana wa tacaala muraadka uu dadkan u abuurtay ina bartay wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxameda nebi muxamed cabduhu ilaahay addoonkiisi inuu yahayo uusan ilaahay ahayn waa addoon alle wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisi inuu yahay fariintii ilaahay iyo dhambaalkiiyo risaaladiisiibuu sidaayo dadka gaarsiinaya sida dadka qaarkood ay yidhaahdaan beenaalu ah iyo asaatiiru lwaliin iyo wax lagu dul akhriyay waxba kama jiraan waa rasuul ilaahay rasuul alle weeyaan qofku marka waxaa la rabaa ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamadan qaybtaa dambe anna muxamadan cabduhu rasuulu waa inaad nebi moxamed ateecdido aadan caasin waad adeecaysa wixii uu kaa reebayna waad ka fogaanaysaa wax allaala wuxuu ka waramay nebi moxamedna sala allahu calayhi wasalam waxaad ogaanaysaa inay xaq yihiin taasaana waxay keenaysaa inaad nebi moxamed qirsan tahay sala allahu calayhi wasalam amaa bacdu intaa ka gadaal maadaama uu ilaahina soo qiray nebi moxamedna sala allahu calayhi wasalam risaladiisa ka markhaati kacay intaa ka bacdi fa inna asdaqa alxadiidi sheeka midda ugu ruu badan kitaabullaahi ilaahay kitaabkiisa weeye tacaalaa sarreeye wax lagu sheekaysto oo sheeka ah iyo xadiid ilaahay kitaabkiisaa ugu run badan wax qofka aadamaha kaga nacfi badanna adduunyada la soo heli maayo kitaabka ilahi subxaana wa tacaala walidaalika ibnu teymiya ohan jiray wax qofka ruuxdiisa iyo qalbigiisa iyo jasadkiisaba dheefiyo kobciya oo ka wanaagsan kitaabka ilaahay ma aragbi asagaad caafimaad ka helaysaa shifaa baa ilaahay ku sheegay inuu kudhex sugan tahay ku dhex sugan yahay asagaad hanuun ka helaysaa asagaad toosnaan ka helaysaa asagaa qalbigaagu ku dabcayaayo qof naxariistaaad ku noqonaysa marka asdaqulxadiid run waxaa ugu run badan sheeko ah sheeko midda ugu run badan kitaabullahi kitaabka alla weeyaan wa khayra alhudaa hanuun midka ugu khayrka badanna hudaa muxamadin nabi muxamed hanuunkiisii weeye sala allahu calayhi waaalihi wasalam nabiyullaahi moxamed hanuunkiisii iyo tubtii toosnayd oo dadka u jeexay oo yidhi war soo qaada tubtaa tub ka khayr badan heli maysi wixii intaa ka bayrsani waa wadagodir waadna ku dhumaysaa guul iyo horumarra ku gaari maysi wa shara alumuuri arrimaha waxaa ugu sharka badanna muxdathaatuhaa kuwooda gadaal laga keenay weeye sharrun waa ismu tafdiil laakiin hamsadii baa laga gooyey maadaama isticmaalkeedu aad u badan yahay wa shara alumuuri arrimaha kuwa ugu sharka badan arrimaha diineed weeyaane muxdathaatuha kuwa gadaal laga keenay weeyaan wixii diinta gadaal looga soo daray waa shar iyo balaayo khayr lagama helo guul lagama helo horumar laguma gaaro ilaahay kaaga raalli noqon maayo bal nebigeenna wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalama qofkii bidco la yimaada ilaahay inuu marduud kaga dhigayo oo ku soo celinayo adigu ilaahay baad ugu dhawaanayso abaal baad kaga reebtay ilaahayna waa kugu soo celiyey subxaana wa tacaala wa kulla muxdathatin wax kastoo la soo dariyey bidcatun bidca wey wax kastoo gadaal laga keenay oo ilaahay loogu dhowaanayo oo aan diinta shuqul ku lahayn laa min jihati alcaam walaa min jihati alkhaas aan ku soo gelaynin waxaa weeyaan waa bidca wa kulla bidcatin bidca dhammaanteedna dalaalatun waa baadinimo nabigeenna saa odhan jiray sala allah alayh wasalam bidca dhammaanteed waa baadinimo haddaad tirahda ka warramay waxba kama jiraan warkaas qayb saxaa jirta qof nebi maxamed isku taagay baa taa sala allahu alayh adiga niyadaadu ha wanaagsanaato wax awila haddaad doontid laakiin nabi moxamed baa wuxuu ku leeyahay muxdito kastoo gadaal laga keenay waa bidco bidco dhammaanteedna waa dalaal adna waxaad leedaha maya nebi moxamed hawshaa waxba kama jiraan indha adig wiy hawshaas iyo ilaahay ka fogaansho wa kulla dalaalatin baadinimo dhammaanteedna fi naari naarta dhexdeeda ayay ahaata qof kastoo baadi ah baadinimadiina ku dhintay oon aan ilaahay uga toobadkeenin wuxuu mutaystaa cadaab ilaahay inuu galo hadduu gaal yahay wuu geri shakina kuma jiro waana ku waaraya hadduu muslim yahayna wuu mutaystay muslim caasiya ah oo bidco la yimid oo dhunsanaa hadduu yahay ilaahay cadaabkiisuu mutaysta qofkaas laakiin mashii'ada ilaahay buu hoos yaallaayo ilaahay hadduu rabana waa iska cafinaya maadaamay naxariistiisa iyo cafwintiisu badan tahay hadduu doonana intuu cadaabo oo dembiguu galay ka soo jaro buu asagoo nadiif ah oo xalay dhalika ah wixii horeo khalada u galay baa jannada ilahay la keenaya sababtu waxa weeye jannada ilaahay qof aan daahir ahayn uma galo faqad kaana waxaa ahaa buu yidhi waxaa hadlaya abu isxaaq alxuweyni min tajrubati tijaabadaydii iyo tajrubadaydii fii majaali lwacdi waanada majaalkeeda iyo booskeedana igu tajrubo ah iyo walirshaadi dadka hanuunintooda muddo dheer buu noolaayo ilaahay tan iyo dhallinyaronimadiisii ninkan sheekha ahu oo kitaabkan iska leh ilaa hadda la joogo wuxuu ku howlan yahay ummadda islaamka wixii khaladana su uga sixilaha wixii wanaagana ugu baaqi laha caalamka adduun aad baa loogu xihan yahay waa nin muxtaram oo wanaagsan oo ahlu khayr ah ikhlaas badan iyo daacadnimo badanna ay ka muuqato madharkiisa ilahay baa ka warqaba subxana wa tacala waxa qalbigiisa ku jire wuxuu leeyahay intii dadka aan waaninayey amaan hanuunka iyo wanaagga ugu baaqayey tajrubadii iyo aqoontii aan ka dheefay waxaa ka mid ahayd biannanii anugu ictanaytu waxaan daneeyey oo aan wakhti ku bixiyo cinaayatan danayn iyo wakhti ku bixin khaasatan ee weliba khaas ah bisaxiixi alqasasi qisooyinka kuwooda saxiixa ah annabawiyi ee nebiga loo nisbeeyey sala allahu caleyh wasalam qisooyinka saxiixa ah sheekooyinka saxiixa ah oo nebiga loo nisbeeyey sala allahu calayhi wasalam maxaad u danaysay oo waqhti dheer ugu bixisay limaa liajli maa shay darti ra'aytu aan arkay hu maagaba oo min maylinnaasi dadka iilashadooda ah ilaa samaaci lqisati qisada dhegaysigeeda ay u iishaan dadka maanta hadii la waa la idiin sheekaynayaa kaalaya way u dhega nugul yihiin inay sheekadaa dhagaystaan laakiin haddii la kitaab qur-aan a la idinku dul akhrinahaya wxili anuguba qur-aanka waa naqana maxaan la ku dul akhrinaa sheekada markaa sheekooyinka iyo qasaska dadku waa iska jecel yihiin oo nafta bani aadamka wax ku dabeecaysan weeye aad baa loo jecel yahaa mar hadday dadku aad u jecel yihiin iyadiioo waxyi ah oo sugan oo wanaagsan inaan uga faa'iidaysto inta dadka qaarkood sheekaberile iyo waxaan jirin iyo barabagaadiya been lagu maaweelin lahaa anugu khayrkan kaga faa'iidaysanayaaba min mayli naasi dadka iilashadooda ah ilaa samaaci lqisati qisada dhegaysigeeda iyo waqtibaaihim jamashadooda iyo jacaylkooda dadku qisada way jecel yihiin bisardi axdaaiha dhacdooyinkeedii in la taxo in la sardiyo in loo dulmaro dhacdooyinkii qisooyinka maca alxafaawati ayadoy weliba jirta farxad albaaliqati ee xeel dheer oo lagu farxaya bil axkaami axkaamta iyo aadaabi aadaabta iyo anshaxa almustanbadati ee lagala soo dhex baxay minhaa qisooyinka wuxuu leeyahaa qisadii markaan sheego oo qiso waxyi ay tahay oo nebi moxamed uu sheegay sala allahu calayhi wasalama baa waxaan raacinayaa wixii laga faa'iidaysan lahaa wixii laga fahmi lahaa oo aadaab iyo axkaam ah oo ummadda waxa weeyaan quseeyooo kaay ka faa'iidaysanayaan fa kaana min amri arrinkayga waxaa ka mid ahaa annii anugu cakaftu inaan dul ictikaafay calaa tasniifi kitaab kitaab qoritaankiis oo muxuu yaha kitaabka ah iscaafu ljariix bilqasas nabawiyi الsaxiix magacaasuu kitaabka u bixiyey iscaafka waxaa loo yaqaana waa ambalaasta jariixana waa qofka dhaawaca qofkii dhaawac marka waxaa loo keenahaya ambalaas marka ambalaastaana xaggee loogu wadaa dadka bilqasasi nabawiyi saxiix qisooyinka nebiga oo saxiixa sala allahu calayhi wasalam baa dadka dhaawaca ahoo barobagandada iyo beenta iyo waxaan jirin lagu maaweeliyo ku xanuunsaday baan rabaa buu yidhi aniguna inaan kaga faa'iidaysta dhanka khayrka ah kitaabkaasaan dul ictikaafay buu yidhi wa bada'tu waxaan bilaabay fii sharxi haadihi alqasasi qisooyinkaas ayaga ah sharxidooda sharxan sharax tafsiiliyan ee weliba faahfaahsan sharax faahfaahsan baan bilaabay buu yidhi maca istinbaadi kulli shaaridatin mid waliba oo fogaatay anoo kala soo dhexbaxaya waaridatin iyo mid kastoo soo aroortay fiihi dhexdiisa shaaridada waxaa loo isticmaalaa neefka geelaba markuu kaa carara waa loo isticmaala macaani badan bay leedahay marka waxaa laga wadaa macno kasta oo libdhay anoo weliba wax kala soo dhexbaxaya oo u sharxahayo oo u furfuraya wa waaridatin fiihi iyo mid kastoo ku soo aroortoo wanaagsan oo islamarkiiba fahmayaan walam yatima kitaabkaasu ma dhammaystir min bacdi weli kitaabkii noocaas ahaa oo aan sharxay oo faahfaahiyey oo aan axkaamtii iyo aadaabta ku jirtay bannaanka soo dhigay weli kitaabkii waa makhduud oo kitaab aan bannaanka soo dhigoo la daabacay ma aha asagoo kitaabkii sidaa ii yahay faqtaraxa waxay ii soo jeediyeen calaya dushayda bacdu ikhwaaninaa walaalahay walaalaheen gabal ka mid ah an nanshura inaan faafinno alqasasa qasooyinka inaan daabacno oo aan faafinno ummadda ku dhex siidayno mujaradatan xaalay tahay mid laga dhartiray min asharxi sharxiga walaalahay baa waxay ii soo jeediyeen qayb ka mid a ah, sheekhow kitaabkan aad sharaxday oo aad faahfaahisay qaybta sharaxa ka saar qisooyinkiioo keligood ah eh. oo aan waxba sharaxa lahayn oo xadiiskiioo keligiis ah maadaamoo daabacaaddii intii kale aysan weli suurtagelin hadda ha laga sii faa'iidaystee kitaabka qisooyinka bas daabac xadiista bas noo qor walaalahay gobol ka mid ah iisoo jeediyeybu xataa nuhayi'a saan u diyaarinno annasa naskii asaxiixa ee fiyoobaa likulli ducaati dadka diinta ilaahay dadka ugu yeera dhammaantood iyo walwaacidiina kuwa dadka wacdiya dadka dadka waaniya iyo dadka dadka diinta ugu yeera say naskiyo saxiixa u helaan ayagu markaa wixii ay ka fahmeen iyo istimbaadkooda iyo nin walba awooddiisay ku xihan tahay fayastafiiduuna markaasay ka faa'iidaysanayaan minhu naski maxay kaga faa'iidaysanayaan fii khutabi aljumucaati khudbooyinka jumcada marar badan waa in dadka looga sheekeeyo qisooyin maalin walba inaad hal meel keliya ka hadasheed ma tanawuc waa inaad u samaysa maalin qiso kaga sheekee maalin qiso kale kaga sheekee maalin masale axkaama kaga sheekee marka khudbooyinka jumcada say ugu soo qaataan oo dadka ugu waaniyaan ow fi duruusi ama casharada alcaamati ee guud ahaaneed oo daraasaadka ay akhrinayaan dadka ay qisooyinka uga sheekeeyaan lianna kaiiran in badan oo minhum dadka ducaadaa ka mid ah waa dad diinta ilaahay dadka ugu yeerahayo oo waxa weeyaan hawsha usoo xaydxayta weeye oo inay mikrofoon qabsadaan oo dadka waaniyaan u soo istaagay in badanoo ayaga ka mida buu laa yumayizu ma kala soocayo bayna asaxiixi xadiidka saxiixa ah iyo wadaciifi midka daciifka ah mushkilaa ku haysata bi marka dadkii baad hor tahay nebi moxamed baa sidaa yidhi bi sal alla aleh wasalam buu la soo taagan yahay waxaana laga yaabaa xadiidkan uu xadiid ahaan ummadda ugu daliilinayo maahmaah carbeedba inay tahay maal carbeed iyo tusaale carbeedba inay taho diin ilahay ba islahayn waxnasu aysan ku soo in badan oo marka ayaga ka mida buu yidhi khayr jacayl unbaa qaaday oo ummaddii rabaan inay badbaadiyaan laakiin axaadiista saxiixeeda iyo daciifeeda ma kala saari karaan bal mucdamu alqasasi sheekooyinka iyo qisooyinka badankooda allatii taasoo yalukuunaha ay calalinayaan oo ay carabka maalin walba ku hayaan fii muxaadaraatihim muxaadarooyinkooda daciifatun daciifo weeyaan in badan oo qisooyinkay sheegaan ka mid ah oo maalin walba ay minaabirta ka sheegaan badankeedu waa daciif buy maxaa keenaya inay wax daciifa dadka u sheegaan ayagii baan kala garanayn bisaxiixi iyo daciifkii wa bacduhaa qisooyinka gabalkoodna baailun waa waxba kama jiraanba baailba weeyaan yatanaafaa wuxuuna ka hor imaanayaa maca shariicati shareecada nebi maxamed buuna ka hor imaanayaa qisooyinka ay wariyaan qaarkood low ta'ammala hadduu u fiirsan lahaa haada almutakalimu kan hadlayo qisada sheegayo dadka waaninaya fiihaa qisadaa dhexdeeda waxa ku dhex suganaa baaiil ah fastaxsantu waan wanaagsado waan jeclaadayba haadihi tan alfikrata ee fikradda ah fikradday walaalahay ii soo jeediyeen oo sheikhow kitaabka sharaxiisa waagii ilaahay ku makaniya daabac laakiin hadda axaadiistiio keliya ummadda u qor dadku ha ka faa'idaysteenoo ha loo akhriye fikraddaas waa ila qumanatay waana qaatay waxay ku tusinaysaa tawaaduciisa nin isla weyn hadduu ahaan lahaa wuxuu odhan lahaa afaarahayga ka bax kitaabkaan anaa qortay muddaan dul ictikaafsanaa intaas sanaan qoranayey aniga fikradayda iyo waxa weeyaan dhuuxaygii weeye geesiga maru odhan lah laakiin walaalihii ra'yigoodii intuu ku qancay kitaabkii inuu kala jaray oo qaybtii sharaxaydna weli uusan daabicin qaybtii matniga ahayd oo axaadiistii oo khaasana uu kuu qoray talada walaalihiisna sidaa uu ku qaatay ruux ducaysanoo tawaaducaya inuu yahay bay ku tusin wabaadartu waxaan u degdegay buu yidhi ilaa nashri maa shay faafintiis xaqaqtu aan xaqiijiyey sixatahu sixadiisa qiso kastoo aan xaqiijiyey inay saxiix tahay nebi moxamedna ay ka sugan tahay sala allahu caleyh wasalam oo kitaabkii ku jirtay waxaan bilaabay buu yidhi inaan nashriyo oo daabaco oo waxa weeye meelaha bulshooyinku ay ku wada xeyrlaan la dhex dhigo wa hunaaka halkaa waxaa ku sugan buu yidhi qasasun qisooyin kaiirun ee tiro badan yaxtaaju oo u baahan ilaa taxqiiqin in la iska xaqiijiyo qisooyin badan oo u baahan in la xaqiijiyo saxiixnimadooda iyo daciifnimadoodana la kala saaro baa iyaduna jirta buu fa ana anugu ajmacu waan kulminayaa turuqahu waddooyinkii uu ku soo arooray iyo asaaniiddiisii ayaan jamcinayaa markuu jamciye kabacdi baa waxaa u soo bixi karta sanadkan iyo xadiiskan ima daciifa mise waa saxiix hadduu daciif yahay hadda ummadda lagu aafayn maayo hadduu saxiix yahayna sidii kuwii horaa loo nashrin famaa wixii thabata sugnaaday oo minhaa qisooyinkaas aan xaqiijinaya ka mid ah baadarnaa waxaan u degdegi doonaa insha allaahu allah hadduu doono tacaala sarreeye ilaa nashrihi inaan faafino ummadda dhex dhigno aanu daabacno waqad katabtu waan qoray darajata alxadiidi xadiidka darajadiisa caqibahu gadaashiisa muxuu ka wadaa xadiidtu waa wada saxiix meesha ku qoran qaarna waa xasan saxiixa iyo xasankuna isku darajo ma aha saxiixa laftirkiisaan isku darajo ahayn xadiidkii marka markaan qoro oo kitaabka aan idinku qoro buu yidhi waxaan raacinayaa xukumkiisa iyo darajadiisa ma saxiix baa ma xasan baah gadaashiisaan ku sheegayaa sheegayaabu saasuu ka wadaa marka maca takhriijin iyadoo ay weliba la jirto takhriijin iyo soo saarid mukhtasarin ee la soo gaabiyey kaasoo yulaa'imu munaasab u ah alxaala xaalka takhriijka waxaa laga wadaa hadda ula jeedaa xadiidka xukunkiisuu sheegaya wuxuu odhanayaa waa saxiix ama waa xasan mararka qaarkood baad arkaysaa marka wuxuu odhanayaa muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay bukhaari keliyaa wariyey muslim keliyaa wariyey nasaa'i baa wariyey abu daawuud baa wariyey cid kalaa warisay takhriijin kaluu raacinaya mararka qaarkood oo xukunkii iyo ciddii warisay iyo waxyaalahaasu isku daraya ama takhriiju takhriijinta daqiiqu ee weliba xeelka dheer maca sharxi ayadoo weliba sharxi ula jira alwaafi ee dhammayska tirnaa fa haadaa kani sayakuunu wuu ahaan doonaa insha allahu tacaala allah hadduu doono fil iscaafi kitaabkii hore oo sharax ahaa uu yidhi iscaafuljariix baan u bixiye kitaabkaasaan takhriijin waafi'a ku samayn doonaa kani laakiin waa risaalo yaroo aan ugu talagalay inaysan wax badan taxamuli karin oo sharax badan ma qaadan karto wa haadihi tani risaaladan iyo qasaskan silsilatun waa silsilado bada'tuhaa aan bilaabay kuna bilaabay bilqasasi qisooyinkii annabawiyi nebi moxamed loo nisbeeyey sala allahu caleyh wasalam sheekooyinka nebi moxamed loo nisbeeyey yaa waxaan ka bilaabay silsilad uma yacqubuhu waxaa ka dambayn doona qasasun qisooyin canisaxaabati saxaabadii laga qisoonaya iyo wa axwaalihim xaaladahooda iyo wa mawaaqifo meelo mu'ahiratin ee weliba saamayn badan oo min xayaatihim noloshooda ka mid ah uma nualliu waxaan ku saddexayn doonaa bitaabiciina taabiciintii marka qisooyin wada saxiixaan keeni doonaa saddex qaybood baanaan u qaybin doonaa qayb waa qisooyin nebi moxamed ka ansaxay sala allahu aleyh wasalam qaybina waa qisooyin saxaabadii nebi moxamed iyo axwaashoodii ku saabsan oo saameyn badan oo macaan qaybina waa qayb ku saabsan saxaabadii raggii wax ka qaatay oo taabiciintii ahaa labadaa qaybood oo kale markaoo taabiciinti iyo saxaabadii hadda inooma qorna keenaana wuxuu ku saabsan yahay qaybtii nabiga sala allahu calayhi wasalama kaa buu ku saabsan yahay waqad tawakhayna waxaan ku dadaaloon dooranay fii kulli xadii fii kulli daalika kaa dhammaantii qisooyinka nebiga iyo kuwa saxaabada iyo kuwa taabiciinta dhammaantood waxaan doorannoo ku dadaalay alsaxiixa wixii ansaxay oo saxiix ah duuna hayrihi wixii aan ansixin maya ha wixii aan sugnaan oo aan nebiga ka ansixin ama saxaabadiisa aan ka ansixin ama taabiciinta aan ka ansixin ma sheegayabi wixii sugnaaday oo ijtihaadkaygu gaarsiiyey inuu sugan yahay taa un baan ummadda usoo gudbinaya wa haadaakani maakiibuu ka mid yaha lacallahu laga yaabo yumayizu inuu kala sooco haadihi silsilata silsiladan ayada ah can hayrihaa ayada waxaan ahayn silsiladan qisooyinkii nebiga iyo kuwii saxaabada iyo taabiciinta aan kaga sheekaynayo waxay mudan tahay lagana yaabaa inay noqoto mid ka soocan silsiladaha ayaga aan ahayn oo kale allatii taasoo laa yactani aysan danayn asxaabuhaa saaxiibadeed bidaalika sixadaas dad badan oo waxaa jira qisooyin badan iska qoray oo qaar daciifa ay ku jiraanoo qaar saxiixu ay ku jiraanoo qaar mawduucu ku jiraanoo qaalaan sar iyo raad lahayn oo ay ku jiraano marka taydu taa waa ka duwan tahay biyu waxaan isku dayi doonaa inaan iltizaamo wixii nebi moxamed ka sugnaaday sala allahu calayhi wasalam marka nebiga ka warramayo oo qisooyin ah inaan ummadda u soo gudbiyo lanna wuxuu waa diin wa na'mulu waxaan rajaynaynaa an yastafiida inay ka faa'iidaystaan minhaa qisooyinkan almuslimuuna muslimiintu walxaal hum ayaguna fii maftaraqi turuq waddada kala go-eeda iyo kala baxeeda ay ku sugan yihiin cadowgoodii baa u yeertay isugu yeertay waa la dhibahayaa dhibaatooyin imtixaan badan baa haysta inay marka weheshadaan oo axkaamta kala soo dhexbaxaan oo ay ku dhaqmaan ooy diin ka dhigtaan ayaan rabaa ay ku intifaacaan bihi walxaal acdaa'uhum cadowgooduna qad axaaduu ay isku wareejiyeen bihim ayaga cadowgii allah muslimiinta isku wareejiyey buu diintoodii baa lagala dagaalamayaa anna waxaan rabaa buu yidhi diintii oo saxiixa qaybta axaadiistii saxiixayd oo qisooyinka nebiga ahaa inaan ummadda u sharxo wa axkamuu cadowgu waxay sugeen alqabdata gacan ku dhigid calayhi muslimiinta ay gacanta ku dhigaan gaaladii baa muslimiinta gacanta ku dhigtay maadiyan hadday noqoto dhaqaale hadday noqoto hadday noqoto caskariyan siyaasiyan hadday noqoto dacfi badan oo muslimiintu ayagu ay saba shaqaysteen baa ku dhacay gaaladiina waxa weeyaan baarkee la baxday maadaama ay marka ka awood badan yihiin oo ay gacanta ku dhigeen oo dhan walba isaga koobeen waxaan rabaabiyo kitaabkaygu inuu noqdo kitaabta ka qayb qaadanaysa muslimiinta gaalada in laga badbaadiyo fa alla wuxuu mudan yahay casaa waxay ka mid tahay afcaasha sida afcaalumuqaarabana loo muqaarabana weeyaan kaana iyo camalkoodoo kaleyna qabata ka kaana kaada wacasaa laakina dar hayru mudaaricin lihaadayni khabar khabarkeeda ayada iyo kuwa la midaba ficil mudaaricun buu noqdaa sasaasaa qaalib ah haddana kan sidoo kale u ka dhiga facasa allaahu alla wuxuu mudan yaha tabaaraka khayrkiisu badayo wa tacaalaa sareeye an yuhayi'a inuu u diyaariyo lihaadihi tan alummati ummadda waa ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam amra rushdin hanuun arrinkiis waxaan ilaahay ka rajaynayaa ilaahay ummadda nebi moxamed inuu u diyaariyo arrin hanuun oo wanaaga arrinkaasoo yacizu ay cizoobayaan fiihi arrinkaa dhexdiisa rushdiga iyo hanuunkaas ahlu taacatihi ilaahay dadkii ateecay waqti ilaahay dadkii ateecay cize ay helayaan hadda waxaa laga yaabaa haddaad ilaahay ateecday in lagu dhibo in lagu yahaanaysto in magacyo laguu bixiyo in kaarar lagugu dhajiyo in lagu dhibaateeyo marka waxaan ilaahay ka rajaynayaa bi biwaqti inaan gaarno ilaahay inuu noo diyaariyo dadka ilaahay ateecay ay cize iyo sharaf helayaan wayadillu ay dulloobayaan fiihi wakhtigaa dhexdiisa ahlu macsiyatihi ilaahay dadkii caasiyey wa yu'maru la faraya fiihi wakhtigaa dhexdiisa bilmacruufi wanaagga oo wayunhaa la reebaya fiihi wakhtigaa dhexdiisa can ilmunkari xumaatada innahu alla weliyun mid weli u a weeye daalika arrinkaas waalqaadiru calayhi midka awoodana weeyaan waalxamdu lilaahi mahdi allay u sugnaatay awalan mar hore iyo wa aakhiran mar dambe daahiran si muuqatayo wa baatinan si qarsoon si walba ilaahay bay mahad ugu sugnaatay hadday noqoto mahad qarsoon iyo hadday noqoto mahad muuqata hadday noqoto mahad horraysay iyo mid hadda hadday noqotoba ilaahay waa wadaleeyahay subxaana wa tacaala wa katabahu muqadimadan waxaa qoray raaji cafwi rabbihi alghafuur allihiisii hafuurka ahaa oo dhaafitaanka badnaa cafwintiisa kii rajaynayey abu isxaaq alxuweyni alathari ahari macnaha waxaa weeye xadiidka loo nisbeeyey nebiga sal alla alay wasalam intaa yartaaho muqadimada ah ayaynu galabta ku gaabsanaynaa hadalkan sheekhi baa iskale kitaabka lahaa waxaa biri galab inoo bilaabanaya ilaahayga awoodale hadduu inoo ogolaado qisadii koobaad oo xadiid nebi ah sal alla alih wasalam waana qisooyin aad u wada macaan aan ka wada faa'idaysan doono insha allahu tacaala wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalih